اللهma صل على سيدina محمد وآله وصحبه وسلم علمنا بma جهلna فضلk ya لطيف ربي sراaط cسر وعن ya كريم نبي صلgiisii عباadتي u fضli badan waaye أفضل عباadة waay l maxaa yeele ilaahi uumay yaa bsli malaa'igtiisii unkana waa أmri wax weyn waaye fakm fakm fakm meel yaal aan loo sinaynin waa yar yahay markii kitaab la bilaabo markii lakhatimayo ducoyaalka bilaabooday ducoyaalka yani alaa kulli xaal marka la salaamayo intaas kulli masnuun waay boqolaal meel taqriib luu suneeyaa aadaanka markas dhamaado aadaanka markas dhamaado inti yani yaqulu midka ma yaqulu muadin markas dhahaado haddana markii allah ilaha ila allah markiis muadinka iraa اللهma صل على سيدنا محمد int duعada bilaabin مaxaa laga raba maadn اللهma صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهma رب هذه الدعوة التاamة saan le waay wajiraasalmkastas noo wajira ina weliyey maxaan ku ceemanana waaye ammaankaanina waaye oo nabiga noo dhafay yajibu bismi illaahi الرحmn الرaحيم اللهma صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا بفضلك يا الله رب يسر الله تعالى عين الكريم ويجب waxaa waaجiba ويجب waxaa waaجiبaa qarنhaa qarن النyة نyة lala xariiriyo أول الوجه أول غسل الوجه وجiga dhaqdiisi يعني bilaawiis in lala xariiriyaa waaجiba ويجب waxaa waaجiبaa qarnuhaa qarnu niyati niyadaa yani la xariiriyo mhm, biawali lwajhi maho biawali gasli lwajhi wejiga dhaqidiisa awalka in lala xariiriyaa waajibaa waxaa kulli wixii kasoo hormaray oo ka horee laaqi waayo waqiila waxaa la yidhi yakfii waxaa kaafiyaa qarnuhaa xariirin qarnuhaa la xariirinteediiniidii bisunatin suna lala xariiriyo sunadaas oo qablow hortiisa ahaatay maxaa yeelay ciilkaa wataa min jumlatu wuduucay kamid tahay maya asax maahin walow waxaa aslihaa walow waxaa usugnaaday manaa aslihaa a u banaan tafriquhaa tafriqu niyata niidii kalageynteedi banaan tafriquhaa tafriqu niya niyada iskala geeyo calaa acdaa'ihi xibnihiisi acdaa'ihi shaksigaa oo mutawadica ah eh, xibnihiis inaas wala geeyo yaasleeha macnaha waa u banaan tahay ina xibnihiisii wala geeyo acdaa'ihi acdaa'i shaksi walow lishasi waxaa u banaan ama lilmutawadici kawesahay tafriquhaa tafriqu niya niyadii kala geynteedii yani askala geeyo fi lasaxi mana qabno aلthaani ki lamaad awal اlwajhi awal اlwajhi inaad la xariiri nn inta loola xariiriya waajib waaa waqiila fi sunatn qablahu suna oo suna as la xariiriyo qarnuhaa qarnuniya qablahu tiisi ahaatay calaa acdaa'ihi calaa acdaa'i shaki mutawadi fi lasc man qabano ahaaniyi gaslu wajhi waaya وجهي أصدقه macnaha waxaa loo wadaa juz oo kamid ah wejiga wejiga juz kamid ah inaas la xariiriyo awallwji wejiga mehe u koreeya lasoo bilaabo wejiga awalkiisi dhanba waa inta dhan kulligii waay awalkii laga bilaaba l daahirka loo qaadaa yani sunna waay awalkee lasoo bilaabo oo bilaawa wejiga bilaawiisii in yani iyagala la xiriiriyo sunna waayo laakiin wejiga maysa ahaado maysa ahaado juz oo min alwaji ka ahaaday in la xiriiriyo taasaa waajibaysaa mayd la xiriirisid waajibaysaa ha qaadanin yani meeha au qaadanino meeha koreysale lagasoo bilaawo oo u qaadantaa waa sunno meeha koreysale in lagasoo bilaawo aw aadanin taa taasi sunna waay sunna waay macnaha waxa waaye macnihii waxaa waaye awal juzi oo jusa la dhaqaayo yani wejiga juska uhoreeyo oo laga dhaqaayo in loo niyeesto aa waajib in la niyeesto in la hariyo waajib xadiidka bilaawo bilaabo yani oo kor laga soo bilaawo si sunada hayd waay oo jihati sufli aska bilaawo oo wejiga kamid ah lamada daamood agtooda ama lamada dhafoor agtooda aska soo bilaawo waa ugudaayaan waajibka dhan waxa waay wax dhacay awal juz inta manaa kaas awal lwaji manihi kan waay xadiiska bilaawo ko inaad kor aska soo bilama culwi in laga bilaawa waajib aynay tahay uqaadana umalayn maxaa yeele waxa waaye ma in laga bilaabo wejigaas wejiga in laga awalkiisi manaha wejiga bilaawiis in laga bilaabo waajib ahaa lala xariiriyo niyada wejiga bilaawiisa in lala xariiriyaa waajib ah macnaha juz oo awal juz ad dhakaysid awal juz oo la dhakaayo juzka u horeeya oo la dhakaayo ma ahaado oo wejiga kamid ah kaas yani wadaa lala xariiriya ala wadaa kor kasoo bilaawid waa sunno low aka bilaabo dhinaca hoos oo saas usoo wado oo waysadii yani waa ugudaysaa waa ugudaysaa awal wajhi wujuubkii waa ku dhacaa waa saas oo niyi lala xariiriyo niyada macnaha intaas markii la dhaqaayo ilaa inta laga soo gaaro ilaa kulli laga dhameeyo inay joogta al waajibka halaas waayo manaa awal juz-in yagsiluhu may ka oo wajiga kamid ah oo niyadan ay la xiriirsanaa taala rabo intaa waay inta ka bilaab ilaa inta wajiga ka dhamaysid inaa niyadii ay joogto taasaa waay waajib ahaa inay la xiriirsataa waajibaa mana wajiga bilaaw biawal ljuzi yan biawal lwajhi wajiga bilaawiisa in lala xariiriyo in lala xariiriyaa waajibtaa wajiga awalkiisa macnaha bilaawiisa in lala xariiriyo wajiga bilaawiisa waaa qiilka waxaa isleeyaha yakfi waxaa kaafiya bisunatin qablahu suno oo ka horeysay qabla lwajhi wajiga ka hore yani suno oo ka horeysay in loo soo bilaabo macnaha kafeenkii dhaqitooti awal yani waxay kamid tahay suno oo qabla lwajhi ahaati waaye istanjihii wajiba ma aha kaas goonigiisi waay gacmankii oo kafeenkii dhaqitoodii intaas oo qablahu qabla lwajhi ahaatay maxaa yeelay waxaa laleeyaha la alaleeyaha qiilka wax mashhuura maxaa yeelay almaqsuud min alcibaadaati cibaadaadka waxa lagu qasdaaya waxa waaye arkaantii waaye waa kaas sulantana tawaabic waaye kuwaan gacanta la dhaqay iyo sandaarski iyo kuwaa sandaarsi iyo waa waa jiraan wejigi awelkiisa ku jiraan haddii lagudiyeysto intaas waa soo galaayaan tawaabic waaye masalan haddii fard niyasatay hadoo luqluq haysid ilkan waaas leeyahay yakfi waa kaafiya hadii intaas ku joojinin waay waa yani yakfi laa yakfi maxkamad mudki duul waxay leeyihiin maxaa yeelay haddii isku bilaawda meesha markii luquqashada istandaarsigii waxay kamid yihiin wejiga lamada faruur oo banaankoodii markii oo yani aad luqluq haysid hadii uneesatid waa kaafihaa min alwajhi ay kamid tahay oo niidana ekaa go-in ilaa wejig dhaanta aska dhexdid ad wadid yani waa kaafihaa taas waa kaafihaa markaas niya kale uma baahayso manaa a ku jira marka athani kii lamaad gaslu wajhi oo min min min furuud lwudu'i kamid ahaa kaslu wajhihi wejigii dhakidiisi waaye dhakmidiisi iyo dhakidiisi lamad baa lahaa yani hadda waxaa loola jeeda waxa waaye yani aksaasha dhan kaslu daahiri wejhi wejigiisii daahirkiisii inuu dhaka waayo liqowlihi tacaala aw daliil ah faqsiluu dhaka wujuhakum wejigiini dhakaa ilahay milaahino fardiga lamaadkaas waaye وliجmاع وliجmاع باجmاع manaha hadii inta waay amase bilijmaac yaa kusugnaaday aw daliil ah lilaayati aayati manaha yani ijmaaca oo aayada la cusji haayo bilijmaaci bilijmaaci manaha ijmaac oo aayada cuskan aayad dambe mehan mali ragaas ijmaacay dariishteen mm. ayad waxaa loo dariishtaa maaa dalaas ijmaaca aqwaa maxaa yeele ixtimaalaad iyo ta'wiilaad waa ka yani yani waa ka anfowday ijmaaca yani ixtimaalaad waxyaala male laakin yani yani nadiirkiisii waa imaa doonaa keliyadeeni maxaa yeeli mha waxaas yidhi lilaayati iwاljmaaci intane biاljmaaci lilaayati waxay kusugnaatay daliil waxaa u daliila ah. biاljmaac wadaliila ah. aslu wji wji dhakdiisi dhakmidiisii dhakidiisii adhakdid adiga ama geerka u dhako ama iga dhakmaan inka badiyo macnihii kan waay wahawa wejigii duulan xagga dhirarka xaggiisii maa bayna manaabiti shacri ra'sihi ra'si shaksi shaksiga tintiisii meelayaalka ay ka makaanu dhaladkoodii ama kaanu dhalashadoodii waaye dhulka dhirarka xaggiisii maa bayna manaabiti shacri ra'sihi hafka madaxi hafka oo madaxiisii makaanu dhaladkoodii inta u dhexayso aaliban sida iyo muntahaa lexyeyhi iyo taxta muntahaa lexyeyhi lamadii salfdaamood hoostoodii inta udhexaysa waaye dhowka xagiisii macnaha tinta inta kudhalata laga soo bilaabo inta oo tinta kasoo baxda inta udhexeeya ilaa yani lamada lafdaamood lexyeeyhi lamadii lafdaamood lamadiis lafgeerina waa dhahaan ada a maad lahayn lafgeri maad lahayn amadi lafdaamood culamadan ora qofa lafdaamood lafgeri dad dhahaaya jiraa laxyeyihi la akriyo ama lixyeyihi lama lamada la lafgarayn hay lamada lafgarayn mao lamada lafgarayn wax ka hooseeyo inta udhaxeeya waay yani meatintiis ay ku dhalato wahawaa wejiga waxaa laydhaha duulan diriirka caagiisii maa bayna maa bayna manaabiti shacri raasihi shaksiga madaxiisii tintiisii makaanu dhaladkeedii makaanu dhalashaheedii haaliban si haalibka ah inta u dhexeeya iyo wa taxta muntaha lahayehi lamadiisi lafgareen amase lamadiisi fadaamood inta ay ku dhamaadaan oo u dambeeyaan hoostoodii inta u dambayso muntahaa laxyeyhi lamadii lafdaamood amase lafs lamadii lafdareen inta u dambayso hoostoodi wejigaas la ogaada maanah weji dhaqadiisi wa cardan balarka xaggiisne maa bayna udneyhi lamada dheg watadkoodii inta udhe lamada watad oo dhegaha kuwaan waaye iyo kan iyo kan waaye inta udhexaysa maa bayna udnayhi lamadiis wacardan macnaa balarka xaggiisne weji maxaa waaye waxaa waaye dhulka xaggiisi maa bayna manaabati shacri ra'si iwa taxta muntahaa laxyeyhi intaasa iyo cardigana ballaarka xaggiisa maxaa weji la yihaaha weji maxaa la yihaahaa labada dhow dhexdoodii yani inta udhexaysa waaye wasadkoodii isinkoodii oo kan ahaa inta udhexaysa la yihaaha maa bayna watadayn udayn calaa kuli xaal inta waay waxaa khilaafsan afkama ku jiro daahirka waay daahir alwajhi in dhaho haddii layidhi maxaa ku baxay baadinkii qofkii baadinkiisii sanka gudihiisii ishii kuwaasii dhaqidoodii waajib ma aha baadin la dhaho mabasunana ma aha maxaa yeelay dhib baad keenaa ibn cumaraa dhaqi jiri dhaqi jiri bacdi waa lagu indhabeelaa indhahay nuqsaamiyaan indhaha gudahoodii la dhaqo indhaha wax u dhimaayaan rdu wjihi ijmaaci maxaa yeelay haddii isdhaqo wejigii waa marka loo dhaqo sawaa ansaxaa waa dhakay cuslu wejii wejigii dhaqmidii dhaqidiisi waay dhaqmidiisi waay inkisaal macnihiis maxaa yeelay haddii usuga dhaqo iyo haddii loo dhaqabe oo ansaxaa min jihati طuli maa bayna manaabati shacr ra'sihi gaaliba wataxta muntaha lixyihi lixyihi lamadiisa lafgareen amase lamadiisa daamood inta u dambayso ilo ilaa meesha waxaa oo yani aska bilaaha tintiisii makaanu dhalasha tintii madaxiisii tintiisii me makaanu dhalashadoodii makaanu dhaladkoodii makaanu dhalashadoodii an iraa makaanu qaladkoodii fi saraahidbe iyo wataxtaha muntahaa laxyiihi lamadiisadaha mood meesha u dambayso hoostoodii iyo intaa oo finta ka intu dhexaysa waay hoos leerkani maa bayna udnayhi maxaa yeelay min jihati duuli waxaa lagu ixtiraazahaa markaasay hanamkii jihat lcaqdi min watadin ilaa watadin bayna aludreyni waay lamada watad watadkaa laga bilaabo dhigta kankeeda ilaa lamada dhig intuu dhexeysa waay macnaha intaa markaas yidhi haaliban waxaa ku baxay haddii haalibkaas oo shacarka a ah soo degin waay haddii soo degin ila lwajhi mawdc lamiya mawdc algamami shareerkii makaankiisaa ku baxay mawdc lgamami oo min alwajhi ah. maxaa waaye wahmaa bayna udnayhi fa minhu waxaa kamid ah an maqabtino fa minhu waxaa kamid ah wejigii waxaa kamid ah minhu daalcin le waaya ilahna waa ka insha allahu waminhu waxaa kamida minhu min alwajhi wajiga waxaa kamid ah mawd mawdic algamami mawdic algamami shareerka makaankiisa kamid ah mawdic algamami shareerka makaankiisa kamid ah culamada barkii aa fool shareerka yani sidii le waay yani foolka ma foolkiiba waay naftiisa laakin shareerka sharef maxaa waaye tinta oo magaciisii oo barista korkeeda kuleeysa waay maaha yani caayo tahay gomo ay rayn dadkan oo gomo alana ayada inti intana waa ka intaa gaari tinti inta waa soo degti tinti tin yar yar oo kudhaleeysa waa shareef hadal hasa maaa jiran shareef maqabti waxa waaye ala salaaxi male soo degi intaan raga waxa u amaanaya dadka inay salaaxi ahaado hataa naaga laakin tinta inta soo baxdo iskoo kolxumay aaya ceeb ay tahay waxyaanay shareef aa la yidhaahaa wa min alwajhi waxaa kamid ah wadc algamami aa kamid ah. waxawaaye tinta oo bariirka horkeed kuleheysa ama bacdi ay kulelehey maxaa muwaajahada oo kuxasilaysa unuka shareef aa la yidhaha dadkaan badcuntra kofr waa fadhiyaan yani amam waxaa laga soo qaati min ama shay-a laga soo qaati idaa sataro shay hadii shay-as daboolo ama alhilaalu camal waayaa kamid ah rajul ama amra'atu amaa calaa kuli xaal carabta waa isku caayaan fool waa isku caayaa kaftaas fool waay anaa finta barisiisatin ku taala inti inka kun ahadiisisne waa suurad suurada waa dhima waxa dhimaa kujiga salaaxyaa leh yaa la jecel yahay algamami hmm. waaba shicray ku keeneen falaa tankixi in faraqa allahu baynana hagama alkafa walow julaysa bian zona yani nin wejigiisi oo oh, kafaana waa galaa usay shareerka madaha wejiga baridkina waa kimaha oorjadkana waa gaara inta lafteedii dadaa jadaa qorax way marka intoodi on si aan ka lahayn oorjadka si aan ka lahayn dadka sin kale shareeray leeyihin aa laleeyahay waa ka yani badankin badan oo jilcaan dadka kale waa laga waa waa laga qorax badan yahay dantintiisa la xiir loo mudaayo oorjadka hataa kaas oo kale in razaqa allahu baynana faraqa allahu jihayka lagay bayntahay agamal khafaa guursan boo qor yani oo tin leh yani inta ay gadaashiisi qoorta gadaa hoosteedi kale jeegada meesheedi iyo weli sugujiga rashin kale laysan ahayn bianzaca koosalaxyale aan ahayn muntaha laxyeeni min alwaji irashin wakada taxdiif wakada waxaa lamida ah mawdic taxdiifi tifida makaankeeda lamida ah, sila saxmana qabano mawdic taxdiifi yani tifida makaankeeda lamid ah. تxdiif intee waay mawdu taxdiif oo taxdiif maxaa la yidhahaa yani daal la akriya waaye taxdiif mahe mae tinta yar oo kafiifkay ku dhalahaysa waaye xariif gaabka kabilaaw xariif gaabka kabilaaw iyo salaxiha inta udhexaysa waaye yani waxa waaye tadiif mawdu tadiif maaa la yidhaha salaxiha kuwaan iyo kuwaan inta udhexaysa xariif gaabka kan dhigta soo baxay asiisii oo kasoo baxaayo maxaa yeelay dacitaanka waxa waaye waxa oo yani hujida koob saa keeni doona waxaa loo magacaaway taxdiid naagaha iyo dadka madaxda barkoodii tinta mees waa ka kugooyaan tifaan waa ka tifaan waxaa u yeelaan hujida asraaca ahaan qoraxda iyaasa intaan inta ka meelka khafiifka yarkaas inta kasoo baxaya taxdiidka inta yar yarka soo baxay cadaarka ma aho arigaab kan afiiska kasoo baxaayo afiiska yani kasoo hadi dadka bartooda qabaan dadba hawaan dadka hawaan yani meesha latifa meeshaasaa loo wadaa oo tintaa laga tifaayo waxaa loo tafaa kaskoo gaabiyaa wejigaas kubalaarta ahaan loo yeelaa waa lamid aa laheli wakada waxaa lamid ahaa wejiga kamid ah, minhu min alwajhi mawdic taxdiifi wakada waxaa lasoo ah min alamid min alwجhi mawdc taxdiisi alamtin atex manaa qabano taxdiiska mataankiisi hadaha dadka waatifaan wejig inaad ku balaarta ahaan qool kale waxaa se min alwj ra'seed kamid yahay mawdc taxdiis inta waay meelahaas yani min ra'seed kamid yahay intaa madaxaas kamid yahay wiji maaha ay leeyihin lanazcataani maya lanazcataan lamada kala maya lamada kala xeoodi maya ilalwejhi kama mid ahaa maxaa yeelay iscataanka macnaha waxa waaye lamada salaxyood kuwaan waaye kuwaasay min alwajhi min alra'si ay kamid yihiin maxaa waaye dadcataankii shaa ah, imaam nawi usaa cadeey waa waaye lama cadcad oo yaktanifaani koowaawaan annaasi dadkooda koowaawaan naasi inta oo muqadama ra'si madaxa hortiisa ma kan kuudaxintaan ay koo lamadan salyo sala yaan idaha ma aho oo yani kowa waayaan oo koowan lamada ninaka koowaan waayo kalifaani koowaan annaasi dafuda koowaan iyo kuwaas wiji lamadaasi cadaanka wiji kamid ah maxaa kuwaasay mara madaxa wareegiisii sohintiisay kamid yihiin ay ku jiraan madaxa wareegiisii sohintiisay ku jiraan naasi maxaa waaye yani waxi oo madaxa hortiisi waayo oo footiisi waayo oo goomaha korkoodisi ahaad ragcataani qultu waxaan leehay saxaxa jamhuuru jamhuur culamaa waxay saxiix yeeleen ana mawdic ataxdiifi kisida makaankeedii aan soo sheegnay cadaarka riibgaabka iyo timid cadaanka inta udhaxaysaa la ihaahaye min ara'si madaxu kamid yahay jamhuur اculamaa culamada jamhuurtoodii yaa waaye saaxibu taqriif saaxibu taqriib qasim bin abubakr bin maxamed cali alkasaal waaye saaxibu taqriib iyo washaashi adoogiisii ku jira saaxibu taqriib aa iyo waljarjani iyo walmaxaamidi habaashida ka arkaysin meel waa jamhuurka lagu sheegaayo kuwaas waay شhacb التqrيb تqrيibkaas kitaabka lairaa maslkiisii فqki shaafiعي mala dejinin in allahu ilahay bsii waa keenaa kitaab aad weyn waay masl aan lahayn iyo jamhuur dilaa kuwaas waay iyo shaashi naftiisi waay abubakr naftiisii iyo jarjani jarjani iyo royani iyo maxaamini jamhuurka waa waay waa dhanaafic yeeleen inaa madaxa inay wejig kamid ahayn oo taxdiidka mawdic taxdiidka oo madaxa u kamid yahay wallahu ay bihiya aclamu ku caalimna ah marka meeshaan waxa waay waxyaabaha hadda aan soo sheegnay waxyaabahii oo imaam raafici oo muxararka ad ku cadeeyey ood ku balan qaadi inaad cadeeyo waxyaahay imaam raasihi oo kitaabkiis muxararka ad ku balan qaadi inaad cadeeyo as balan qaadi oo asxaabta badigoodna ay saxiix yeeleen oo ina laazimiye laazimsadeen imaam raasi as laazimta inuu cadeeyo wafaa bimarkazamahu awal anfuse ruusha minhaajka awalkeedi ka wuxuu waxyaabaha oo lucaridi ay kamid tahay imaamyaas malaleehayo yani inta markaasi jamhuur waaa yani ah, yani waay usii cadeeyey oo lucaridi waa yani jamhuur lculamaa dhan ay caddeeyeen inaas yani as ahayn mawduc taxdiis min alwaji as kamid ahayn oo loola jeedo min ara'si horta imaamka waay laazimsadi waa oofiyey etre waaye mawduc taxdiis min alwaji adkadhigiya admani dhacdo horo aan usoo sheegnay gaysia goosaa bimasjidamahu wafii <coughs> qawlin waxaan isleeyahaa maaho maatino waaslu waxaa waajiba waydib waxaa waajibaa aslu kuli xudbin yani baara kulligeedii sakadii aa waajibaa hudin cirib baa jira inaad ciribta de waay waa kaas ciribka may ku amano afartaa unaka baara amila cirbaha kalema somaaliyiinta calishan warkeeda cirba kulligeedi amase baara kulligeedi dhaqidii ah waa jiwaa waxaa afartaa intaasoodan oo dheer unaka baara amila baaray sabaxdaa somaaliweyn dhanna waay kala xirba ma ogi waa baqaay dadkaan soomaalida darteeda waqooyi waqooyi waqooyi koonfurta iyo kaas ay qabaan ma aqaan sida cali maxaa tiranaya baar waa unaka idris qalwa inanka baar lingaa baar kulligii in la dhaqo aa waajibaa waydib waxaa waajibaa qaslu kulub hudibin baar kulligii dhaqidiisaa waajibaa dadkaan kale koon galbeed somaali waqooyi galbeed waqooyi bari kuli xirib ay dhahaan xirib ay dhahaan laakin udka ama waqooyi bari kudafteen luqada calesha ma loo bahan shan in lasuwa maxaa yeele alawa xirbi ay dhahaan adakasan ismano galbahan raa isbaaqa ilaa kor iyo yani intizaalka iyo xirbi la dhahaa laakin marka inta unaka baara baar kulli dhaqadiisi ah waa juwaa واجب kullihi dhakdiisa waajib waxaajibin waydib waxaa waajiba aslu kulu xaajibin goon kulligii dhakdiisa waajiba waxaa lu jamciya xawaajib goon kulligi kuwaan waay kuwaan ramadaan intaa xijaab ulqadaa waxyaalaha kusoo dhacayan kaceliyana xaajib logu magacaabo wacidaarin wayajib waxaa waajiba aslu kulu cidaarin xariid gaab dhakidii kulligiyaa waxaa waaye kan oo dhegsi abaartan waay kuwaan waay hareejgaab kuwaan waay oo oh, dhigaa ku abaarsan hareejgaabaa la yihaha hareejka weyn caaribaa la yihaha intaas wa hareejgaab kulligii sakidiisaa waajibaa wayajibu waxaa waajibaa aslu shaaribin shaaribkii sakidiisaa waajibaa yani hadda yani yani cadaaya waxaa waaye safoorka yani <clears throat> iyo iyo hareejka weyn hareejka weyn inta udhexeeyaa la yihaaha lidalika ninka oo daamcaladkaa bilawka usoo lalahaayo kaasa daamcaladka ninka labaatan ka agaarin waaye ko ko usoo lalahaayo maakama ashaa asxaabo kuwaas adaab waa washaarib shaarib kuligii shaarib maxaa waaye waxa kulalahaaya waaye baruurka kor korkeedi kan kulalahay shaarib liiraaya